fii leylat athulutha alkhamis min shahr rabiici alawal caami alfin arbacumiya arbaciin hijrati lmustafa sala allahu aleyh waslem ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بكتاب الأربعين وانتهى بسنة وصاحين ysr allah اlitmaam wاlkmaal wrazaq اlkhlaas fi lqowl اlcamal inahu samiic mujiib dacwaat majliskan oo majliskii lix iyo afartanaad ee majaalis dulmarkii sharaxa kooban ee kitaabka macaalim suna nabowiya habeenkan waa habeen talaado ah shanta bisha rabiicu lawal kun afar boqol iyo afartanka jirada nabigeena sala allahu alayh waali waslem waxaan kusoo jirnay kitaabu fadli الsalaati wamuqadimaatuha wa sifatuha waxaan caawa bilaabayna in sha allahu tacala baabu اlictiraadi bayna yaday اlmusalii baabu lictiraadi in lisku dadbo oo la hor jiifsado beyna yaday lmusali qofka tukanaha hortiisa xukunkeeda ayuu baabkan u baab yahay ma bannaan tahay ma bannaana miya ma wax dhibbaa ku jira xadiid kun boqol iyo sideed laba iyo siddeetanaad can caaishata waxaa la wariyey zawji اnnebiyi radia allahu tacala anhu ardaaha annaha umna min caaisha qaalat waxay tihi kuntu waxaan ahaa anaamu mid saaxato bayna yaday rasuulilah rasuulka ale hortiisa sala allahu caleyh wasalam warijlaaya labadaydu logoodna fii qiblatihi meesha qibladiisa ah dhankaas ay weliba xigaan dhanka madaxa maahan ee dhanka laguhi ayaa dhanka qiblada nabigeen xiga calayhi salaatu wasalaam fa idaa sajada goortuu nabigeenna sujuuda calayhi salaatu wasalaam hamazanii wii qaranjuftaa oo saas ayuu muxuu ahaa ii taabtaa weyaan labada farood ayuu saa igu qabtaa fa kadibna waxaan dib u laabtaa rijlaya labadaydu logood oo fidsana ayaan yaro laabtaa fa idaa qaama goortuu istaaga nabigana basadtuhumaa waan fidin jiray qaalat waxay tihi walbuyuutu guryihii yowmaidin maalinta laysa fiiha masaabixu wax nal ah ama faanuus ah ma lahan jirin saas ay ummi caaisha leed radi allahu tacala marka nabigeena oo qiyaamuleyl dukani ayaa iyadna ay hortiisu jiifi jirtay guri yar oo aad muxuuah u yar ayuu ahaa kadibna saasay u jiiftaa wuu tukanayaa nabigeena meeshii uu ku sujuuday lagu hadayeelaan markaasaa nabiga markuu sujuudi raba ayuu saas u taabani lagu haylaabanaysaa markuu nabiga kacana lagu hayfidsanaysaa nabigeennana sala allahu calayh ali wasalam waa taqaanaano salaadiisa qiyaamka ah intuu qof muddo badan ka jiifa ayuu taagnaan jiray marka waxaa weeyaan intuu istaaga nabigeenna sala allahu caleh wasalam kadibna uu salaaddii muxuu aha qur-aan badan akhriyo waxaad garanaysaan saxaabigii habeenka nabiga la tukaday oo ah muxuu ahay albaqra suura baqara iyo suura nisa iyo suura alcimraan nabiga ku tukada waad garanaysaa intaas inta laga ahriyo inta laga hurdabagtaba oo weliba nabi maxamed u akhrina calayhi salaatu wasalaam marka markii aad nabiga soo muxuu ahaa sujuudda usoo dega ayuu saa qaranjuufan jiray ama saas u yar qaban jiray jirkeeda kadibna markaasay umilmen caaisha lagu hallaaban jirtay markuu sujuudda dhamaystana lugahay soo fidsanaysaa hurdadeeda halkasii camiranaysaa radia taala ardaha marka arrinta ayada inay dhib lahayn ayuu baabkan muxuu ahaa amaba xadiidkaad caddaynaa weyaan waxaana cilada ahayd guryaha maalinta ayada faanuus ma jiri jirin oo meel mugdi ay ahaan jireen guryaha annaga nicmada ilahay u nasay subxana wa tacaala waa ina aada ugu shukrina wa fii riwaayati riwaayad allahuma bukhaari muslim muxuu ku sugan ama u sugan ana rasuula rasulka al sal slm kaan nabigeena wuxuu ahaa yusallii mid tukada wa hiya caaishana baynahu asaga iyo wa bayna alqiblati qiblada ay udhexaysa calaa firaashi ahlihi reerkiisa firaashka ay ku seexanayeen ay ku jiiftay ictiraad aljanaasati ka ictiraad aljanaasati meydka sida loo dadbo oo kale ayay u jiiftay weyaan radia allahu taala ardaha buhari iyo xadiiska soo saar weyaan wa fii riwaayati riwaayat hore wuxuu yidhi wa fii riwaayati lahumaa gadaalna wuxuu yidhi bukhaari muslimkan oo ku jira wa fii riwaayatin riwaayat allahumaa bukhaari muslim muxuu ahay u sugnaatay annahu isaga annahu shaaniye dukira waxaa la sheegay cindahaa umulmuminiin caaisha agteeda waxaa lagu sheegay maa yaqtacu salaata salaada waxyaabaha jara oo salaada buriyo ayaa lagu sheego gooya fa qaaluu waxay yidhahdeen yaqtacuha waxaa gooya salaada alkalbu eygi iwalximaaru dameerkii iwalmaratu haweenaydii intaasaa la sheega weyaan qaalat waxay tihi laqad jacaltumuuna waxaad naga yeesheen kilaaban eeyaalaad naga yeesheen ey ayaad naga dhigteen weyaan laqad ra'aytu waxaan arkay annabiya nabigeen ayaan arkay yusalii sala allahu aleyh wasalam yusalii isagoo tukani wa innii anna la baynahu isaga dhexdiisa iyo wa bayna alqiblati qibladan udhexeeya ayaan arkay wa ana anna mudajacatun mid jiifta aan nahay cala sariiri ku jiifa fatakuunu sariirta laga hadlaa marka sariirta caadiga ahayd laazim ma ahane meeshii lagu jiifay inay taa laga yaaba lianna sujuudi waa halkaas weyaan oo <clears throat> fatakuunu amaba laba xaajata laba mar arinta ay ahayd weyaan fatakuunu kadibna ay ii li ani alxaajatu dan masquul iyo waxaan inaan aan mxuu aha dan aan yeesho weyaan fa akrahu kadibna aan an astaqbilahu nabiga inaan intaan fadhiista aan ka hortaga anaca fa ansallu kadibna an xaluusha insilaan xaluulasha saas ayaan marka u aluulin jiray saas ay leedahay umina caisha radi allahu taala ardaaha hoos hoos ay ka bixi jirtay marka waxay leedahay adinkana waxaad leedihiin dameer iyo ey iyo dumar iyo asalaad gooye baabkaas baab muxuu ahaa lidinka aan dhageysana maaha ay leeda daliilkanagona akaas masaladan waa masale culimada ay ka hadlaan qofka sidiisa markuu tukani amaba ha noqdo sheekh caalimah ama ha noqdo eh, qof caamo ah ama ha noqdo qof yar ama dumar ama rag sideedaba qofka markuu tukana in la hormaraa waa xaaraan lama ogola qofka mara waa muxaram caleyh haddii daruuro meesha ay banaynin maxaa yeeley ku soo arooray iyo goodiska ku soo arooray ayaad ka garan doontaan insha allahu tacaala masalada labaad waxay tahay in maadaama ay cafwan inta maadaama arrinta ay noocaa tahay eh, in la maro ay xaaraan tahay waxyaabo ayaa sii daran inay hormaraan qofkii eygii oo kale muxuu ahaa dameerkii oo kale maxaa yeel dhawaaq ay leeyihiin najaaso ayaa ka digi karto wamaa ila dalika inta waxaa dheeriya dumarkiina waa lagu daray maxay sababta marka loogu dari dumarka waxaa weeyaan fitno weeyaan waa fitno nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam qadiifad yar oo quruxsan ayuu intu salaad ku tukaday calayhi salaatu salaam ayaa kadibna uu tuuray uu yidhi idhaafiyo iga tuura salaadii iga mashquulisay marka qof dumar hadii qofka ay horumar marto xaaladiisa khataragi ay geli salaadiisa way hallaabaysaa sideedana ibni aadanka ilaahi subxana wa tacala wuxuu ku khalqay dumarka iyo ragga inay issoo jiidmaan oo dumarka iyo ragga ay isweheshadaan oo dumarka iyo ragga ay maqhariiza iyo isku xirnaan iyo isjacayl iyo baabkaas uu ka dhexeeya ilaahay baa ku abuuray subxana wa tacala wajacala baynakum mawaddatan waraxma arinta marka haddii ay mid banaan oo nin inaag isqaba aynan ahayn waa halis marka qofka waxaa laga yaaba qalbigiisii rabbi ku xirnaa subxana watacaala in maqas dhexda la geliyo ka uu yidhaahdo halis intaa waxaa dheeriya qoftii inay xayd qabtaa dhici karto oo xaydkii isagaha uu meeshii taiiriyo waa waxyaabaha naadir markaa dhici kara weyaan laakiin tan ka weyn saan isleeyay wallahu aclam waa masalada fidnaynta xitaa nabigeena waa tiyu caday sala allahu calayhi waali wasalam khayru khayru sufuufi rijaali awaluha wa sharuha aakhiruha wa sharu sufuufi الnisaai awaluha wa khayruha wa khayru sufuufi الnisaai aakhiruha dumarka marka safka hore inay soo galaan waa la diiday oo weliba shar baa lagu tilmaamay raggiina safka dambe inay galaan shar baa lagu tilmaamay hadii isku meel ay ku tukanayaan maxaa yeelay isku dhowaashadaas magnad ayaa isu soo jiidi ragg iyo dumarkii ikhtilaadka isdhexgalka waxyaabaha loo diidaa marka waa noocaas beryahan waxaa aad u batay runtii aadna wax yani aad u dhib badanna gabdhihii annaga sharafta badnaa oo dhalnay oo nala dhashay oo muxuu aha ilma adeerta iyo walaalaha iyo muxuu ahaa la ahaa ayaa waxaa weeyaan wax fuxshi ah oo ilaahay ka fogi ah oo bini aadanimo ka bax ah oo xishood darro ah ayay samaynayaan waxay samaynayaan nin ajnebi ah ama gaal ha noqdo ama muslim ha noqdo ayay waxaa weeyaan waxay saaraysaa meelihii ilaahay subxaana wa tacaala jirkeeda ugu qiimo badnaysay ay saaraysaa waa dulli kii u dambeeyey habay yaraatay ee xishoodna aan lahayn intaa waxaa sii dheeri ah kuwa aad is leedahay kuwan waa wadaadadii oo niqaaban oo xijaab juga xiran oo leedahay kuwa kuwii akhyaarta ahaa ee owliyadaha ayaa noocaa samayni xitaa waxaad ogaataan dadkan aanan muslimiinta ahayn qaar yar oo fashaadimo oyane intooda badan markay mootada xataa fuulaan hab yari waxay u fuulaan isdhowritaan ay u fuulaan oo dhinadhinacay u fuulaan mid intay iskala dhigtay kadibna nin saa u fuulayso muxuu aha dusha fuuli yacni waa naadir aad ba marka runtii ceebtaas ayaa dhimiyahu taagan marka ma aqaanaha si wax la yeeli doono waxaan u taagnaa gabar uu nin la hadlay akhyaara ah uu yidhi inay ka degtay inay inay ka degtaan filayaa uu la hadlay markaas u aleysaan dee sax maaha markaas cay intaay u qaadatay wax alle wixii qaamuuska cay ku jira ku shubtay ninka dhaguu qabsado iska carar nin tagsiirana wuxuu ii sheegay gabar mooto saaran ayaan muxuu ahaa jaam ku kulannay markaasaan idhi adeerow adeer waxaan samaynaysaa ka soo deg baabuurkaas korsiga damasofuul meel alle meeshaan nairobi ka rabto anaa ku geynay adnaha isceebayn ummadan ha ceebayn aabbaha iyo waalidkaan ha ceebayn ku dhashay iyo ku loolatay iyo soomaaliyeed islaamkii ka soo deg markaas waxaa weyaan hunguri ay ku tiri hunguri ya hunguri mi ay ka ahayo haddii aad hunguri ku haykaali ahla wasahla marcab bik yani ka warrama xaalad noocaasaan marayna xaqiiqatan wax aad u liidan oo aad u dhib badan marka waa runtii meel maradaa la dhigtay howlaha iyaga marka haddii aanan dad akhyaar la helin ya haddii aanan dad kiiroona la helin haddii dad fikira aanan la helin wax dhiman ma jiraan wax dhiman naagta iyada ah waa zaniya waa dhilo nabigeena ayaa sheegay sala allahu alayhi waali waslem wuxuu yidhi alcaynaan tazniyaan wazinaaha zinaahumaa annadar walyadaan tazniyaan labada gacmood way zinaysanayaan zinadooda maxay tahay waa qabasho meeshii laga zinaysanay marka iyo meeshii qofka dumarta laga timlayo ugu qiimaha badnayd markay nin ajnabi saa u saarato oo kor iyo hoosba ay saarato zinada u harsan maxayd marka oo weliba muxuu aha godadkan islii iyo adduunkan ay kula boodiyo kula dhici kula boodiyo kula dhici oo biraagi la qabani waad garan kartaa xaaladdaas waa dulli ah xaalad khatara weeyaan marka arrinta ayada ah khiyaarey waa waajibaadka annaga noo yeelo waa hawsha loo baahan yahay in laga qiiroodo waa hawsha loo baahan yahay wadaadkaas lacayna miskiinka iyo tagsiilaha la rafaadinaya keligiis ma ahane dhammaantan haddii wada gurman oo gabar kasta nin kasta kor yimaad u yidhahda acuudu billaah naamicabowd naa goormasaa u baaba'day nin walba hadduu yihahdo ay toban qof halkii gabadhahan waa ka degi lahayen runtii marka waxaad yeelaysaan ama waxaan yeelaynaa hawsha ayada ama meesha laga haajiro meesha ama laga haajiro ama xaalad saan loo dhaamo weliba munkarkan de markaan arka man ra'aa minkum munkaran falyuqayirhu biyadihi gacanta dee maba taal annaga waxaa iskale sultada iyo madaxda iyo dowlada iskale iyo ciddii awood gacanta ku haysa annaga hadda gabar mooto ka dabagedi iyo ka tuul iyo baabka gasho isagaa u suuragalna ma aha abcan munkarka weyn ka dhalanay inaad lagu xabiso iyaga ay sii dhiiradaan dhibaato weyn ka dhacdaa ka imaanay io fawda taas ayada ma maaha laakiin waajibka waxaa weeyaan in horta bulshada laga wacigeliyo wacyigelin badan la sameeyo waxaan idin weydiiyey oo su ah culimada keligood inay qayliyaan oo ay xumaanta sheeg sheegaan weeyaan maxaa iyo dalabata cilmiga raggaan halkan fadhiya la midka bulshadan kale haba yaraatay wax kiiraa kuma jiraan miya qaar idaacadaha soo fariisani oo qaylin odayaal maan aragna qaar siyaasiyiin oo idaacadaha soo fariisani oo qaylin maan aragna waad aragteen marka qabiilkii waxsaa loo taabta tolkii o dhan baa soo wada istaagi oo wada qaylini laakiin xumaantan iyo dulligan maan odayaasha aaw aaw rag ganacsatada aha ganacsatada ahaa aawey kaaba qabiiladii aaw siyaasiyiintii aawey muxuu ahaa waxgaradkii intay aadeen kor u qaasi nin walba gabadhiisa ka adkaado mushkilada taas waa sheekh xashir dhibkayal wuxuu yahay gabdhaha inta badan oo mootooyinka saaran aabbana halkan uma jooga hooyana uma joogta waalidna uma jooga kuwa uga sokay aabbahood waxay jiraan maxua northstan iyo hooyayaalkood marka iskuulaadka soo dhammeeyaan gabdhihii ay ka soo baxaan secondarygii ayaa waxaa leeyay kacmar college at tan ugu oh, tan kale waaa laga yaabaa inay ka imaado somaali meesha ugu dambayso raas kamboni iyo raas casayr inta dhexaysa ay ka wada imaadeen aabihi hoydalkaasa lagu soo tagay aabba xaggee laga arki aabba annagaa u ah marka hooye annagaa u ah annagaa walaalo u ah saas weeyaan a a a a kuwaasaa roon gabadha mootada wadata oo kaligeed wadata iyo midda muxuu ahaa ku dhega ninka yaa roon xaajishir tan wadata roon shaki ma laha ayadaa roon imtixaan baa taagan marka mhm. ha ha sutrada qofka haddii marba sutra usan dhiganin xaq asaga uma laha inuu wax celiyo wax xaq uma laha waa noo imaan doonta insha allahu tacaala laakiin qofka sitro dhigto oo isku dayda inaad gudubto oo ku celiyo oo marlabaad uu ku celiyo marka saddexaad waa haduu ku feera nasiibka hahay nacam waayahay baabu xukmi muruuri maritaan la mara bayna yaday musali qofka tukan hortii la mara baabkan ayuu baab yahay xadiid kun boqol iyo saddex iyo sideetanaad can abi nadrin waxaa laga wariyey raximahullah can busr ibni saciidin can busr ibnu saciidin ana zayd ibna khaalidin arsalahu wuu diray busr ayaa la diray ilaa abi juhayn baa loo diray yasaluhu wuxuu soo weydiinayaa maadaa maxaabaad samicta ka maqashay min rasuulilah nabiga al sal slm fi lmaari qofka mara bayna yaday musali qofka tukana hortii mara wuxuu nabiga ka yidhi maxaad ka maqashay soo weydiiya juhay abi juhaym ayaa loo diray fa qaala abu juhaym wuxuu yidhi taala an arda qaala rasul rasulka wuxu yidhi sal slm low yaclamu hadduu ogaan lahaa almaaru kamara bayna yaday lmusalli qofka tukana hortiisa maada caleyhi wix dembi oo dushiisa ahaaday lakaana waxaa ahaaday an yaqifa inuu istaaga arbaciina afartan khayrun mid ugu khayr badan lahu isaga min an yamarna inu mara bayna yadayhi ay bayna yaday lmusalli qofka tukana hortiisa inuu mara afartankaas sano inuu taagnaada ugu khayr badnaan lahaa qaala abunadr wuxuu yidhi laa adri ma ogi qaala arbaciina yowman afartan maalmood inuu yidhi aw shahran ama afartan bilood aw sanatan afartan sana afartan saacadood hataakadiyarabta afartan saacadood inaad taagnaato iyo inaad qof tukana oo laba ragc tukana aad u sabri weyda hormarta ka warrama waa imtixaan maritaanka marka qofka hadduu sutro dhigto waxaa muxarama in la hormaro sidoo kale hadduusan sutro dhiganinna waa muxaram in la hormara laakiin inta la hormara waa inta ku sujuuda markuu liilankan hadda safkan intuu ku egyahay ilaa halkaan uu ka egi soomahan ku egyahay wixii intikaa waad mari kartaa dhib ma lahan sutro dhiganin laakiin meeshuu ku sujuudi laha inaad marta isaga dee uu sameeyey oo sutro ma dhiganin hadduu sutro dhigan marka inuu gacanta kula soo laaca maya kuma jirto waa noo imaan insha allahu tacaala maya laakiin adiga inaad iska dhowrto adaa la rabaa meel haddii aad qof kalka tukan ood halkaa iska marto dee ninkaa maad hormarin meel duur ilaahay iska martay oo yar asaga aan khusaynin haduu kusoo laacaan asagoon sutro dhiganin asagaa khalad kala laakiin meesha la diida waxaa qofka inta qeybta aad ku tukan oo asaga salaadiisa wa inaad kas weliba kasoo yarogodo ood kasoo durugta haddii kalena aadba si khilaaf ugu baxdo aadba marin meesha iyadoo meelo kale aad iska raadsato weyaan xadiidkan boqol iyo afar iyo sideetanaad can waxa lagu yihi asamaan qala wuxu yhi abi saalix raximah ullah ra'aytu waxaan arka abaa saciid alkhudri radia allahu taala ardah ywma jumcati maalin jumca yusalii isagoo tukani ilaa shayin shay yasturuhu ka astura min annaas dadka astura abu saciid alkhudri waa saxaabada nabigeena cala sl ragga ugu qiimaha badna ka mid ahaa isagoo sutro dhigtay maalin jumca oo masjida nabowi weliba dhex jooga ayaan arkay weyaan fa araada wuxuu doonay marka shaabun wiil dhallinyaro ah oo min bani min bani abi mucayid mucayd bani abi mucayid ninka muxuu ahaa abi mucayd la yihahda wiilashiisa mid ka mid a ah ayaa wuxuu doonay an yajtaaza inuu gudba bayna yaday hortiisa fadafaca abu saciidin abu saciid wuxuu muxuu ahay ku riixay ama u riixay fii sadrii xabadkiisa xabadku saas muxuu intuu u riixay ayuu iska celiyey fa nadara ashaabu wiilka wuxuu eegay meeluu mara falam yajid muusan helin masaaqan meel uu mari kara ma helin ilaa bayna yadayh meel u cunanta ood mari kara ilaa bayna yadayh abu saciid hortiisa mooyaane abu saciidna saan laabtay liyajtaaza inuu muxuu fadafaca abu saciidin ayaa muxuu ahaa riixay ashadda min aluula marka hore saasuu yidhi marka dambe dhag ayuu si xag u turay si fiican buu muxuu tuqantuqi waayahay fanaala kadibna wuu gaaray uu cay ayuu muxuu ahaa kala daalay min abi saciidin abi saciid abu saciid uu cay intuu u qaatay ayuu ku hurgufay uma dakhala calaa marwaan intaa kuma ekaanina marwaan ibnu xakam oo madiine maalinteed waali iyo muxua gabnatoro ka ahaa ayuu u galay maa laka u galay fashaka ilayhi wuu sheegtay maa laqiya wuxuu kala kulmay min abi saciidin buu u sheegtay wa dakhala abu saciidin abu saciid alkhudrin uu soo galay khalfahu gadaashii calaa marwana ayuu soo galay wiilkii inuu dacwo tagay markuu ogaada isna waa ka daba tagay fa qaala wuxuu yidhi maa laka maxaa ku daaray ama maxaa idiin dhexeeya walibni akhiika walaalkaa wiilkiis maxaa idiin dhexeeya abaa saciid abaa saciidow qaala wuxuu yidhi samictu nabiya nabigan ayaan ka maqlay sal sl miqul isagoo leh idaa rasalla haduu tukada axadkum midkiin ilaa shayin an yjtaaza inuu tallaabo u gudba bayna yaday hortiisa falyadfachu ha iska reebo fain abaa hadduu diidana falyuqaatil hala dagaalamo fa inamaa in kalamaan huwa isaga shayaanun waa shayaan weyaan fii suurati insaan buhaari muslim ay xadidka soo saar weyaan marka ninka haddii sutro marba u dhigta ood inaad hormarta aad damacdo wuu ku celiyey ka joog haddii aad ku noqoto oo marka feer inta dhag lagu siiyo ilkihii ay waxa weeyaan Eh, wax amar oo ninkan la siiyey ayay ku daateen inkastoo waa dafciga bilati hiya aysarwa qofka qof mxua ah ku reemi kara inaad saas tirado ama ataa gacanta utaagto inaad ataa gacanta habsis maaha dadka inta badan markaad saa gacan tirado kulli oo istaagaya waad aragteen qof marka mxuu ahaa adaad gacan taagtay mxuu ahaa istaagi lahaa inaad intaad dabagediso aad iska rida ma aha mid waxaa weeyaan arbaaxda iyo mxuu aha inaad saas ugu dhufata ku heri lahaa inaad feer ku dhufata maaha mid gacan ku hari lahaa inaad dhul ku dhufata maaha marka hakada dafciga xataa markaa saailka laga hadla qofka kusoo weerar adi naftaadii maalkaa dooni bilatii hiya ashalu tan ugu ama sidii ugu yaro dafciga ama ku reebtoomi kara ayaa lagu reebi weyaan ya waa fahmiga ku yar salaadii u dadaalaya dadaal ay ka tahay nacam nin baa laga soo wariyey inuu yidhi dadaal dartiisaan debsir u beeray mxuu ahaa beeraleyda aad u taqaana koleyba raggan kale aad uma yaqaanani masagada intaynan karin ka hore ayaa waxaa la sameeyaa inta la soo gooya ayaa la huriyaa oo adisi umbaa la yelaa camaliye ayaa la maryaa ariiqa la maryaa kadibna cunada kale waa ka macaanta cunada kale ha dabsarka ha marka dabsarka marka abuur ma galo wax ma abuurmo ninka wuxuu yidhi dabsara kuusoo baxa abuuro marka maa dabsar abuurmi markaasa wuxuu dadaaltiisaan dabsar muxuu u abuuray ninkaas marka wuxuu laba talaabo soo qaadi salaadii shuu dadaali wax kale ma ahan dan kale nin lama ahan waaya baabu maa yaqtacu salaa salaadda wixii jara ayuu baabkan ubaabi xadiidkun boqol iyo shan iyo sideetanaad can abi hurayrata waxaa lagu radi allahu taala arda qala wuxu abu hurayra qaala rasulullah rasulka wuxu yihi sal l slam yaqtacu salaad salaadda waxaa gooya almaratu haweeneyd walximaaru dameerkii walkalbu eygi wayaqii daalika wayaqii waxaa dhowr daalika arrinkaas midlu mu'akharati araxli heeryah qaybtiisa dambe wax la eg ayaa inay salaadaadi go'da ayaa reebta weyaan go'itaankan culimada waxay leeyihiin ajarkii ayaa nuqsaami ee salaad yaa buraysa ma ahan saasay leeyihin weyaan nacam muslim ayaa xadis soo saaray xadidkan boqol iyo lix iyo sideetanaad can qataadata ibnu dacaamat saduus albasri qataada ibnu dacaama saduus albasri raximahullah can saciid wuxuu ka wariyey ana cuhmaan cuhmaana iyo caliyan sayd cali radia allahu canhuma qaala waxay yihahdeen laa yaqtacu salaat muslim qofka salaada muslimka laa yaqtacu ma gooya salaat almuslimi qofka muslimka salaadiisa shayan waxna wadra'uu iska reeba wadra'uuhum iska reeba ma statactum intaad kartaana wixii idin hormaraana iska reeba weeyaan bayhaqi ayaa soo saara xadiidkaas xadiid kun boqol iyo toddoba iyo siddeetanaad can salim bn cumar radia allahu tacala canhuma raximahu can abihi wuxuu ka wariyey cabdulahi bn cumar radia allahu tacala anhuma kaana waxaa yaquul mid yihahdo laa yaqtacu salaata salaada magoy shayun mima yamuru oo wixii mara bayna yaday musali qofka tukana hortiisa abaraani iyo bayhaqi sanadkiis waa saxiix weeyaan goynta marka cidda axaadiista goynta waxaa lagu xambaaraya ajarkii ayaraani axaadiistu ma goynaysana ma buraysa ayaa lagu xambaari saasa axaadiis lagu jamcina weyan wallahu aclam baabu sutrati limaami sutratu liman khalfahu qofka imaamka iyo meesha isaga uu muxuu ah ku dukani sutrada hor taallo sutratun waxay sutra u tahay liman khalfahu cidda ka dambaysa oo ku xiran ay sutratu u tahay weyaan xadiidkun boqol iyo sideed iyo sideetanaad can cabdillahi bin camr bin caas radi taala anuma qala abdillah bin camr habatnaa maxa rasuula nabiga alla ayaan kala soo degnay min haniyati adaakhir adakhir meesha la yidhahda fangorta ama takadda labada buurood meesha iska yara qabanaan kor u qaadan wayaane ayaan kala soo degnay nabigeena sala allah alay slm aniyada waa meeshaas ayaa la yihahdaa buurta meesha ka yar kala qaadan tahay oo waxa weyaan laga gudba ayaa la yihahdaa aniye ama fangor ama takad waxaa tidhahdaba fa xadarat isalaatu salaadii ayaa soo xadirtay fa sallaa wuu tukaday nabigeena sal l slm yacnii wuxuu la jeedaa ninka la yihahda cabdillaahi bn camr caasi radi allah taala anhuma ilaa jadrin meel yara dhisan ayuu nabigu tukaday fatakadahu wuxuu ka dhigtay qiblatan qibl meel mxu qibla ah sida hadda annaga aan derbiga iskugu aadinoo kale ka dhigtay wanaxnu anagana khalfahu nabiga aan ka damayna calayhi salaa slam fa jaءat waxaa timid buhaymatun waxaryar ayaa timid tamuru ay turiid an tamura inay marto iyadoo doonaysa bayna dee hortiisa famaa zaala nabiga kamuusan zuulin yudaaricuhaa inuu iska reebo iska celiyo ood mxuu aha u diida inay meesha marta xataa lasiqa ilaa uu ku dhagay batnuhu beerkiisa iyo calooshiisa biljadri dhismihii ilaa uu kaga dhago weyaan markii ay damacdaba nabigu soo socon uu soo soco ilaa uu mxuu derbigii kaga dhago weyaan kadibna ay marto min waraa'ihi gadaashiisa isaga nabigu wuxuu diidaya alayhi salat hortiis inay marto gadaash haddii ay marto husuusraa oo annagana aan salaada la xihannahay cid kastoona dhex marta wax oo ileeda ma lahan wax dhibaato oo ileeda ma lahan marka axaadiis kaloo badanna way ku so aroorta arrintaeda weyaan xadiidkaas abu daawud ayaa soo saar waa xadid xasanu saxiix weyaan alfasl athaaliu fasalka saddexaad sifatu salaati salaada sifada loo tukada ayuu baabkan u baab yahay sifatu salaati nabi sal allah alay slam kitaab dhan ayuu imaam albani caleyh raxmatullah uu ka alifay waa taqana waa kitaab aad u qiimo badan kitaabka isaga in la akhristo kitaabka isaga in la barto kitaabka isaga in lagu celceliyo qofka wax badan oo badan oo badan ay ka hagaajinaysaa maxaa yeeley salaadiisii taan bay noqonaysaa qofki haddii aad Eh, qofkii xitaa uu dadaalo uusan kitaabkaas iyo kitaabaha lamidka uusan aqooninna waxaa laga yaabaa salaaddii isagoo inuu dhammaystir u haysto wax badan ay ka dhinnaan marka fasalkan waa sifatu salaa salaada la tukanaa sifada ay leedahay waxaa lagu camal falaa nabigeena sala allahu alayh wali inuu yidhi salluu kamaa ra'aytumuunii usallii sida anoo tukan u aragteen u tukada ayuu nabigen yihi sal allah alay slm waxyaabaha hariibka waxaa ka mid ah mararka qaar nusuusta moogtahay waa la yaro taxriifiya bibuhtaanin yaftariinahu maxaa lagu akhriyaa sheekh markii laga baqa libaaxoo kale bibuhtaanina lagu akhriyaa carcarada waxaa lagu akhriyaa falamaa ra'awhu caaridan mustaqbila awdiyatihim qaaluu hada caaridun mumtiruna haye sidoo kale waxyaabaha la yaab kale beri ay muxuu ahaa qolyo ya burburisada tan muxuu ahaa wax kaloma lagu qofka marka alcumuum waxaan kala jeedaa waxyaabaha taxriifka mogta meel buu geli waxaan ku keenay usaluu kamaa raytumun usalli nin wadaad ah laba wadaad oho mxuu usalli waa dhahay lama dhaha isku haysta ayaa dood ay dhexmartay culamo badan ay ahayeen laba gruuba markay dhex wadaadka wuxuu soo deliishaday usalli waa la dhihi karaa maxau daliila nabigeena wuxuu yidhi sal l slam usalii salluu kamaa ra'aytumuni usallii ayuu nabigu yidhi usallii nabi maxamed a yidhi alai slat adinkan usalli aad diidantihin la istaagay marka marar qaar moogtay waxyaaba la yaab laad arkaysa raggaas iimanku waxaa isla kuwalah bibuhtaanin libaaxa lagu akhriyaa iyo falamaa ra-uhu caaridan mustaqbil awdiyat carada qof marga qaninta lagu akhriya iyo wax la midka waayahay <clears throat> baabun saluu tukada kamaa raaytum sidadii aragteen usalli anoo tukani xadiidkun boqol iyo sagaaliy sideetanaad can abi xaasim waxaa laga nimi diinaar raximahullah ana rijaalan rag ata waxay u yimaadeen sahl ibna sacdin asaacidi radia allahu taala arda waqad imtarow iyagoo ku murmay fi lmimbari mimbarka nabigeena sala allahu alay waslam min macuuduhu geedku ahaa ayagoo isku haysto way ku murmeen waayahay sahl ay u yimaadeen nakala bixi ay yihahdeen an can dalik arrinkaas ay wax ka weydiiyeen faqaala wuxuu yidhi wallahi baan ku dhaartay innii aniga oo sahl ah la acrifu waan garanayaa mima huwa wuxuu ka samaysan yahay mimbarka nabigeenna waan garanayaa walaqad ra'aytu waan arka nabigeenna awala yawmin maalin maalinta u horraysa oo wudica mimbarkaas la soo dhigay aad baan u xasuustaa maalinta u horraysa la keeno wa waawal yowmin maalinta ugu horreysa oo jalasa uu ku fadhiista calayhi mimbarka dushiisa rasulla rasulka sal l slm aad baan u garanaya kadibna qisadii mimbarka ayuu galay arsala u diray rasulla rasulka al sal slm ilaa fulaanata heblaaye ayuu u diray imra'atin wa haweenay oo qad samaaha uu magacaabay sahlun sahl oo raggii ayaa hilmaamay muxuu nabigeeni cala sl muri waxaad fartaa hulaamaki wiilkaada ama addoonkaagii annajaar ee sancada badnaa sancoolka ahaa amaba waxaa weeye injineerka ahaa an yacmala li inuu i sameeyo acwaadan laaman inuu i oo mimbar ah ajlisu aan ku fadhiisto calayhina dushooda idaa kallamta haddii aan la hadlo annaasa dadka weeyaan fa amaratu way fartay inuu usoo fa camilahaa wuxuu kasoo soo sameeyey min arfaai alkhaabati meesha duurka ahayd oo jaqda ahayd ee geedka ku yeeloo la yidhaha tarfa ayuu kasoo sameeyey uma intaa kadib jaaa geedihii marka annaga aan caadi a naqaani qurac iyo qurac lagama sameyn meel inta badan waxyaabahaas laakiin geedaha yaro jilacsan ayaa laga sameeya waayahay min arfai alghaabati duurkii geedihiisi geed ka oo arfa la yidha ayuu kasoo sameeyey uma jaaa biha kadib markaasuu la imaaday mimbarki fa arsalat ilaa rasul nabiga alla usoo dirtay sal la alay fa amara waa faray biha laamankii laisku dhajiyey fa wudicat hahuna halkaas ayaa la dhigay weeyaan uma intaa kadib ra'aytu waxaan arkay rasullahi baarak sal slam salla caleyh isagoo tukaday wakabar allah akbar yiri ayada ayuu fulaaminka ayuu nabigu fulay alay sl slam mimbarka ayuu nabiga ku istaagay alay sl slam nacam uma intaa kadib ra'aytu rasuulahi baa arg sal slm salla isagoo tukaday calayha dusheeda wa kabara allah akbar yiri wa huwa isagana calayha dusheeda uu ku sugan yahay uma intaa kadib rakaca nabiguu rukuucay wa huwa calayha isaga oo saaran uma nazala nabiguu degay alqahqara gadaal buu u degay fasajada wuu sujuuday fii asli mimbari mimbarka hoostiis ayuu nabigu ku sujuuday calayh slat slam asliga waa taxtu weyaan uma intaa kadib cadawu nabigu uu soo laabtay falamaa faraqa markuu salaada dhameeyey aqbala cala naas dadka ayuu usoo jeesta nabigeena faqala wuxuu yidhi ayuha wardadow inamaa in kale maane sanactu hada arrinkan waxaan u sameeyey litatamuu bi litatamuu inaad igu dayataan weeyaan walitaclamuu inaad ogaataan walitacallamuu inaad barataanna salaatii salaadeed aad barataan ayaan sidaa u sameeyey buhari muslim xadis soo saara weyaan mimbarkaasuu nabigeena fuulay alayh slat si uu sujuudi saa u agtay qofka marka dadka markay siman yihiin waxaa laga yaaba safka dambe inayn aad loo arkayn sujuudi ma cafwan qiradii allah akbar markuu leeyahay gacmihii qaada markuu muxuu aha rukuuca markuu samic allahu leeyahay markuu hoobana kulli inay saxaabadii arkaan ayuu nabiga sa u sameeyey alai slat slam saluu kamaa ra'aytumuunii usalli saa weeyaan xadiid kun boqol iyo sagaashanaad can cabdirazaq waxaa laga wariyey ibnu hamaam asancaani saaxib almusanaf wayaali raximah llah qala wuxu abdirazaq ibnu hamaam ahlu makkata ahlu maka yaquulu waxay leeyihiin yaquuluuna waxay leeyihiin cafwan akhada ibnu jurayj ibnu jurayj wuxuu ka qaatay asalaata salaad asalaata salaada sifadeeda iyo sidii loo tukada min caطaa ibni abi rabax ayuu ka qaatay wa akhadahaa caطaaun caطaa ibn abi rabaxna wuxuu ka qaatay min ibni zubayr cabdullahi ibni zubayr ayuu ka qaatay saxaabiga jaliilka radia allahu tacala canhu ardah wa akhadahaa ibnu zubayr ibnu zubayrna wuxuu ka qaatay min abi bakrin abi bakr sidiq ayuu ka qaatay radi allahu taala anu ardah wa akhada abu bakrin abu bakrna wuxuu ka qaatay min annabiyi sala allahu calayhi waali wasalam nabigan ayuu ka qaatay maa raaytu maan arkin axadan qof axsana ka wanaajin badan salaatan xagga salaada min ibnu jurayj jurayj ninka salaad wanaajin badan ma arkin ayuu leeya cabdirazaq ibn hamaam asancaani raximahullah marka saas ayaa marka salaada loo kala qaataa nabi moxamed calayhi salaatu asalaam saxaabadiisa radia allahu canhum taabiciyiinta raximahum allah tabacu latbaac ilaa yowmin araahin ariiqaasi jidkaas in la mara ayaa loo baahanya weyaan qofka marka salaadiisa inuu unaxa oo ka murga waa laga maarmaan imaam soo saara weyaan baabu tacliimi kayfiyati salaad salaada kayfiyadeeda in la barto oo lisbaro inan loo baahan yahay ayuu baabkan ubaabi xadiid kun boqol iyo kow iyo sagaashanaad can abi hurayrata radi allahu ta anu arda ana nabiya nabigana sal slm dakhala almasjida masjidka ayuu soo galay fa dakhala rajulu nin baa soo galay oo fasalla wuu tukaday uma intaa kadib jac waa yimid oo fasalama cala nebiy aayu ku radiyey faqal wuuu irjic laaba fasalli tuka fainaka adi lam tusalli maadan tukanin fasallaa wuu tukaday ninkii uma jaa wuu yimid fasalama cala nabi nabig sl sal sl faqal nabigan wuxu yidhi alay slam irjic laabo fasalli tuka fainaka adi lam tusalli maadan tukanin talaata saddex jeer ayuu saa nabiga ku sameeyey faqal wuxu yidhi waladii allih baan ku dhaartay bacadaka kugu soo bixi bilxaqi xaq kugu soo bixiyey aan ku dhaartay famaa uxsinu ma wanaajiyo oo ma wanaajin kara hayrahu salaadii aan tukaday midaan ahayn ama salaadaas salaadaan ahayn intaan in ka badan oon samaynka lama arka ee facalimnii ibar weyaan qaala wuxuu qumta haddii aad u istaagto ila salaad salaada allahu akbar dhah aqra waxaad akhrisaa maa tayasar wixii kuu fudaado macaka adiga ah, macaad ahaaday oo min alqur'aani qur-aanka uma arkac rukuuc xataa tatma'ina ilaad kaga muxuu ahaay ekaato aad kaga xasisho dhah cafwan raakican adoo rukuucsan uma arfac karuqaad xataa tactadila qaa'iman taagan uma intaas kadib usjuud sujuud xataa taطmaina ilaa aad kaga xasisho saajida xaalata mid sujuudsan uma intaa kadib irfac kor u qaad madaxaada xataa taطmaina ilaa aad kaga ekaato ood kaga muxuu aha xasisho jaalisan adoo fadhiyo uma intaa kadib sujuud xataa taطmaina saajidan ilaa sujuud aad kaga xasisho uma intaa kadib ifcal samey dalika arinkaas idminaanka iyo xasiloonidii ku sameey fii salaatika salaadaada kuliha dhammaanteed weeyaan saasuu nabigeena cadayna sala allahu alayh wali slm xadiidkan waxaa loo yaqaana xadiid almusii salaata ninka salaadiisa xumeeyey ayaa loo yaqaana saas ayaa muxuu ahaa looga magacdaray ninkan marka nabigeena wuxuu ala sl kala hadlay maxay ahayd waxaa ka maqnaa idminaanki qabqabqabqabqab hadda arrinta waa laga raysta alxamdulilah sidii loola arbinay loola arbinay waa laga raystay laba shay baa laga raystay tan koobaad qofkii soo galaaba in muxuu ahaa saas loo fiiriya iyadoo salaadii sunnadii lagu jiro aad bay u yaraatay arrinta rag badan baa samayn jiray wixii waa laga go ama raggi ayaga waa iska tageenba ilahay lakulmay subxana wa tacala jannana allah siiy wa tacala tan labaadna waxaa laga raysay salaada qab qab qab qab ahayd kudhuf kudhuf kudhuf kudhuf kudhuf kadib fag kuwa waxaan arkayna kole waad aragteen mayna kuwa jooga indonesia iyo bakistan jooga oo maaragtay eh, taraawiixdii oo dhan ku tukaday meeqa daqiiqo ya ma aragteen toddoba daqi ma ahayd taraawiixda labaatan iyo kowgii ragca iyo labaatan iyo saddex ragca toddoba daqiiqa lagu tukaday toddoba daqiiqa waa maaha sideed daqiiqa toddoba daqiiqa aqaqaqaqab qur-anka waa la arinaa la socda oo qur-aan in la arinay inaan la arinayni maaha laakiin yan yan yanti muxuu ahaa yaasiinkii ma taqaanaan yan yan yanna miya ahayd yanna miya yanna yanna haye kun yaasiin haye haye ha haye <laughs> yana sorida waxaa weye yaasiin iyo akhirahu nuun yaasiinka awalkiisi muxuu ka bilaabana yaasiin akhirkiina muxuu ku dhammaanayaa nuunu ku dhammaanaya yan yan yan yan yan hakada bas wabilahi towfiiq kunki waa kaas nin ba waxay ka sheegayeen eh, sheekh wuxuu le moogtahay sheekh uweys weyskii wadaadka miya alqaadiri miya wadaadka uweys ahay ayaa qolya noo dhaw dheheenoo marka kun yaasiin noo akhriya dheheenoo kadibna yeyantii u akhriyay aad le moogtay sidoo kale ninbaa mxuu ah waxay sheegi jireen culimada ka sheekeyn jireen ilaahay subxana wa tala u naxariis wixii dhintay wixna allah xifdiye waxay sheegi jireen nin wuxuu yihi sheekhow boqol yaasiin inaad igu akhris wiilkan ayaan doonayaa wiil yar boqol yaasiin boqol yaasiin qur iyo boqol yaasiin yaa badan horta <laughs> boqol yaasiin wax yar maaha boqol yaasiin marka waayuu yii boqol yaasiin miya haa wuxuu yidhi laba shayb isku dar wiilkana bagga ku hay geelan yuusan dareerin oo geela muxuu celi ilaa boqolkiyaasiin aan ka ahriyo yaasiinka marka tartiil ku bilaab yaasiin wlqur'aani alxakiim intuusu nus gaarna wuxuu yidhi shekh sooma dhamaan boqolkii asiid mayl isma gaarin kornu hay weliba wuxuu yidhi yaasiinka si loo aqbala saa kor ugu hay waraajirade waa taqaanaan wad adkugu daalay intaan laba la gaarin khalaas geelna wuu marka waabkaas waa dhac dhacdaba allahu mustacaan qofka marka dus waxaan aqoon wuxuu iskaga qaadanaya waxaad u fudud waxay dhihi jireen qof fadhiyo lagdin la fududa saasay dhehi jireen qof aanan mxuu aha markii aad soomaalka qoryaan raslinka iyo feerka iyo waxyaabahaas markaa iska daawanayo taas u fiirsani oo iyagana ay muxuu aha isdhaawacaan oo isdhibaan inta muqabta is leedahay oo kan tabar darana tabar maahan haddii fartoo saa lagu taabto dhiman leed ka nafta kaadhicda laga yaaba marka waad fadhidaa ma ogtahay digaal aad ku jirno qurux badana daawashadiis waaya xadiidkan boqol iyo laba iyo sagaashanaad can malik ibni xuwaris waxaa laga wariyey allaythi anahu maalik ra'a nabi nabigan ayuu ark sal slm yusallii isagoo tukani faidaa kaana markuu ahaaday fii witrin tiriis dheer oo min salaatii salaadiis ka mid ah oo salaad muxuu ahaa tan labada moogta waxaa loo fariisanayaa taxiyaadkii kuwa aanan taxiyaad loo fariisanayn markuu ku sugan yahay lam yanhad nabiga kor uma kici jirin xataa yastawiya ilaa uu kaga ekaada qaacidan isagoo fadhiya waa jalsalat istiraaxa shayga loo yaqaano weeyaan imaamu shaafici ayaa qaba iyo daaifo iyo koox ahlu xadiidka ayaa xadiid kun boqol iyo saddex iyo sagaashanaad can moxamed ibni camr ibni cataa waxaa la wariyey anahu raximahullah anahu isaga kaan waxaa jaalisan mid fadhiya maca nafarin kooxo min asxaabi nabiyi nabiga saxaabadiis ayla fadhiyeen fadakarnaa waxaan sheegnay salaat nabiy nabiga salaadiisaan sheegnay faqaala abu xumayd saacidi abu xumayd saacidi oo saxaabada ka mid a ayaa wuxuu yidhi raggi meesha fadhi ka mid a ana aniga kuntu waxaana axfadakum kiina inkuga xifdiga badan lisalaati rasul rasulka saladiis sl slm wadakara alxadiida mukhtasaran xadiidka soo socdo dheer oo gaaban ayuu sheegay xadiidka soo socdo dherka badan oo tirmidi agtiisa ahaaday ayuu sheegay bukhaari ayaan xadiidka soo saaray weyaan laakiin midkan dheer oo kaamilka ah waxaa soo saaray imaam anasa imaam tirmidi caleh raxmatullah wa nas tirmidiyu imaam tirmidi naskiis wuxuu ahaa abu xumayd ayaa wariyey qal wuxu abu xumayd kaana rasul rasulka wuxuu ahay sal l slm istaaga ila salaati salaada aad ha loo dhegeysa xadiidkan aad buu muhiim u yahay salaada dhanna si fiican baad muxuu ahay ugu soo koobay abu xumayd mxuu aha raimahula radia allahu ta abu xumayd saacidi qala wuxuu yidhi kaana rasul rasulka abu xumayd sal sl ida istaaga ila salaati salaada ictadala wuu sinaan jiray wuu toosi jiray qaa'iman xaal uu yaami taagan wa rafaca kadibna markaasu kor u qaadi jiray yadayhi labadiis gacmood xataa yuxaadiya ilaa uu kala sinna bihima iyaga mankabeyhi labadiis garbood riwaayaad qaaroo dhagaha noo imaan doona waa isqaadanaysaa dhib ma sidaas sidaan ma ahan dadka qaar waxay sameeyaan san allahu akbar amaba samic allahu liman xamidahu saas oo kale maya sidaa weyaan sidaa weyaan nacam gacmihii waa in la qaabiliye kacbadii iyo qibladii la qaabiliye wey ayaga laftirkood laga soo joodiyey maaha waaya warafaca yadayhi buu kor u qaada xataa yuxaadiya ilaa uu kala siban bihima iyaga mankibay labadiis garbood fa ida araada hadduu doono an yarkac inuu rukuucana rafaca yadayhi gacmaha yuu kor u qaadi jiray xataa yuxaadiya ilaa uu kala sima bihima iyaga mankibay labadiis garbood uma qaala wuxuu nabiga dhihi jiray calayi sl slam allahu akbar warakac wuu rukuuci jiray uma ictadala markaasu kor u kici jiray falam yusawib muusan raaricin jirin rasahu nabiga madaxiisa ala sl slam walam yuqnic intuu madax saas dhaafiyo oo mxuu ahaa dhabarkiisu dhaafiya ma samayn jirin saas oo kale iyo taas waa yuqnic ama yuqanic walam yuqnic saas muu samayn jirin oo madaxi qorta inuu gadaal u celiy ma samayn jirin yusawibna waxaa weeyaan hoos inuu saa u raarici fororiye ma samayn jirin wadaca markaasuu nabiga saari jiray ala sl slam yadayh labadiis gacmood calaa rukbatay labadiis jilbood kadibna markaasuu dhihi jiray samica allahu liman xamidahu alla uu maqlaa cidi oo uu ajiiba liman xamidahu cidda ku mahadiso warafaca yadayhi markaas labadiis gacmood kor u qaadi jiray waictadala wuu sinmi jiray xataa yarjica ilaa kaga laabta kullu cadmin lafla arkaba fii mowdicihi booskiisii muctadilin xaal mid toosan waa raggii aan ka warramayno marka rukuucud kadib gacmaha xaggee la dhigaya ma muxuu ahaa ma intaa la saari mise waa la dayni halkan waxaa weeyaan xibin kasta ilaa meesheedii kaga ekaato ayuu nin walba fasirtay weyaan uma intaa kadib ahwa ila alardi arlada ayuu nabigeena cala sl slam u hooban jiray saajida xaalu yimi sujuudsan uma qaala wuxuu dhihi jira nabigeena allahu akbar uma jaafa markaasuu kala dheeran jiri cadudahi labadiisa mxuu ahaa gacmood iyo labadiisa mxuu ahaa dhudhun can ibtayhi labadiis kelkelood buu ka fogan jiray saasuu nabigeena u sujuudi jira calayhi salaat salaam laakiin arrintaas waxaa weya yani halkaas meeshaasa lagaa gelin mxuu ahaa jaqila halkaas weliba ayagoo xoog badanoo qofka muxuu aad u xoog badan yahay si aad yeelata marka ma garanaysa ma iskaga baxdaa salaadii ma sujuudaa maxaad samay meelaad ku sujuuda ma lahan qaarna waxaa wey luguhi halkaas inta ay kala geeyaan jilbihii halkaasaa la geyni meelba kuuma soo haraysa maxaad samayni marka imtixaan hanuunka moogta aanan cilmiga lahayn dhibkiisa ma yara iyo tababarkii horeas ha ahaa ay sunnadaanu rabaa inuu dabaq meesha aad u so isaga ma taqana meel kale uma socda waxaa way uma jaafa cadudayhi an ibtayhi halkaasuu u ordaya wanaagna wuu rabaa laakiin intay meeshaan ku habboon tahay suuragal meeshaan ma ku tahay maba ka fikirayaba ayadna waxyaabaha hadda akhyaarta qaar ka sheegana waxaa ka ah, oo ragga qaar xataa waswadka uu ka galay rag nin baa yimid muxuu ahaa eh, akhyaarta ka culimada ama iyo jamaacada masjidka wuxuu dhahay masaajidkan salaadihiis dad ku tukadayan si ciidan ka yaabaa oo sheekh maxaa dhahay qiblada waa ka leexanaan ragga dadka way ka leexanaan adoo taaganoo muxuu ahaa ilaahay subxana wa ta nimadiis gaar iyo aayar iska khushuuc lah ayaa intana mid baa kaa soo geli intii aad ku tukan lahayd mid intuu kaa soo geli markaasaa qibladu aad ka leeanaysaas u jeesanaysaa saas madaxa dhan buu leexanayaa ya dadka dhanba marka wada qalloocan yihiin qiblada looma jeedo marka masjidkiina qiblada looma jeedo ee qiblada dadku toosiya waa arrin runtii arrin halis ah waa sideedaba waxaa wey waxa iskuma ka iyo qofka inuu muxuu ah meel aan u geli karin isku ciriiriyo dadka qaar shaydaanka hala celiyo iyaansa soo gelin ayaa markaa ah ku qofil mogta markaasaa neefta dadka lagu xir sheekh arrinta iyada waxaa weeyaan khushuucda salaaday tagsiinaysaa qofka si intii aad muxuu ahaa bini aadan ilaahi subxana wa tacaala aad caabudi lahay waad caabudaysaa eh, meel kugu filan ku tuka meelaan kugu filan isku riixin iskuma kabin imtixaan mid baa isagii saaxiibkiisa isku dhagan markaas kule sheekh soo gal sheekh soo gal intee soo geli intee soo geli adaa dhima raboobe xaggee soo geli mushkilad waa marka arrimaha iyaga in laga taxadiro waa laga maarmaan macnaheeda ma ahan hala kala durka sida hadda khaliijka sacuudiga oo kale tusaale ahaan iyo e, qolyahan hindida iyo bakistaanka iyo kulli annagaa boqol jeer kaga fiican sufuufta walxaqu yuqaal waxaan ku ammaananay ka midta annaga xataa gruub kasta ha noqdayna soomaalida waad aragteen ugu yaraan waxay issaarayaan faryarada issaarayaan marka u yaryihiin haddii kale waxaa weyan waa is wada qabadsiinanba saasay ku fiican yihiin laakiin ummadahan sacuudigan culimmada weyn rag aan ku garab dukaday oon la yaabay oo rag lagu dayda ah bas lugtiisa agga iska tallaaba maba isku dhibaayo cid isku shuqliba oo log hal isku dhejiye baabkaas maba jirtaba qolyahan bakistaanta iyo hindida ayago waaba ku dilaanba kula dagaalamaan haddii aad lugta soo wado kusoo magda waxaa weeyan inuu kugu istaagaa laga yaabaa qab u kaasi marka arrinta ayada waxaa weeyaan in laga taxadira ayadna lafteed waa ku jirta oo sunnada in la dabaqa laakiin in lagu xadgudba ma ahan oo xaddi la dhaafiyo oo dadka la qoloociyey oo dadka la dhibaatay oo xusulihii wixii dadka lagu dila sax maahan nacam ajir doono adoo lahad laga yaba inaad dambaawi meesha ka qaado iyo dhibaato qofki inaad salaad dadka qaar safka horena ka cararaan laga yaba ugu cararaan isqalloocintaas iyo muxuu ahaa salaadda ay kaa jebin ayaa laga yaabaa na dadaa diriray waa dhacaysa waa dhacday dad isfeere ma yara xaramka dhexdiisaan ku arkay masjida nabowi safka hore nin lagu feera weligaa mar sheekh masjida nabowi indhahayga waxaan saaray iyadoo ramadaan aan tukanayno ayaa nin filistiini ahaa oo weliba ragga akhyaarta ah shacabdulmuxsin cabaad kitaabkiisa kutubta axaadiistan ka wada dhegeysan jirnay oo oday ah oo weliba rag akhyaar ah rag afurka keena ah ku jiri annagana safka horaan jirnay wiil marka dhallinyaro ah oo asna diinta ay si fiican u jecel oo raggaan ka sheekaynaya a ah meesha isku soo makakabay marka meeshiiu muxuua saa usoo galay waa qolyahan yurub meelaa ka imaada caddaanka ah rag jaamacadan wada dhigan meeshiiu isku riixay odayga markuu inuu ka celiyo isku dayay ninkii waa ka yar xoog badiyo meeshaad soo galay odaygu marka wuxuu inuu xusulki u laabo marka salaad yaa lagu jiraa nig saasuu ku dhaftaa dhig wiilkan ma dhaqaaq ma ogtahay jannadii iyo nicmadii iyo qiradii waxyaa u muuqda maba waxaan maba dareemaayaba iimaankii halkaad jooga maba dareemaayaba ilaa salaadii labada ragcay ka dhammaato taraawiixdahay nin jugtaa lagu hay weligay bini aadan noocaa samaynaa ma arki intaan noolaa war salaadaada aw ninka asaga xataa nin oo yacni diin aan aqoon ma waxaan wada dhegeysanaa sunan abi daawuud ayaan sheekh muxuu ahaa cabdimuxsin ka bilaaban on ka dhamaysanay oo sunanka o dhan aan ka wada dhegeysanay oo bukhaari yani waa ragga muxuu ahaa yani alabat cilmiga khaaska wa oo weliba masjid ka khidmay oo afurka keena oo muxuu ahaa soonka naafilada ay ka tagin wanaagiisa laakiin subxaana allah habeenkaa wax ku dhacay waan garan waay nimankaas maogtaa nimad adag nimankaas yahuud waxaa lagu saladay nimankaas adaygaas qaba haddii kuwaas ay ahayn oo kuwa qaar ay ahaan lahay mar hore lasoo dulmari lahaa marka waa niman cajaaib badan alcumuum marka dad noocaas ayaa jiro oo imtixaama marka sheekh halkan waa laisku feeri dhib ma laha xaramka feeri waliba jiqi laiskala daale waaya uma intaa kadib hanaa nabiga maam nacam xataa yarjic ilaa uu kaga kullu cadmin lafal arka fii mowdicihi booskiisa muctadiyan xaal qofka isagoo ist muxuu ahaa toosan uma intaa kadib ahwaa wuxuu u hoobiyey ila alardi hw wuxuu hobtay ila arada saajidna xaligii masijuusan uma intaa kadib qaala wuxuu yidhi nabigeena ala sl allah akbar uma intaa kadib jaafa wuxuu ka la dheereeyey cadadahi labadiis muxuu ahaay dhudhun can ibtahi labadiis kilkil ayuu ka dheereeyey ama shaqfal wafataxa wuxuu furay wafataa wafatakha wuxuu kala geeyey naam wafatakha wuxuu dabciyey afwan wuxuu dabciyey uu jilciyey uu kala qaaday asaabica rijlayhi labadiis lugood farahooda ayuu intuu yara dabciyey uu kala qaaday oo qiblada usoo joodiyey faraha marka la adkay mogta waa qotonsanayaan lakiin markaad dabciso way saaxanayaan saasuu samey fatakagaas wuu dabciyey weyaan asaabici rajlgood farahooda ayuu dabciyey uma intaa kadib hanna wuxuu laabay rijlahu lyusra lugtiisa badaxda wa qacada caleyh ku fariistay uma intaa kadib ictadala wuu muxuu haystoosiyey xataa yarjica ilaa kaga laabto kullu cadmin lafla arka fii mowdici booskiisa muctadilin xaal yahay muxuu aha mid istoosiyey uma intaa kadib ahwa wuu uhoobtay saajidan xaal ima sujuudsan uma qaala wuxuu yidhi allah akbar ayuu yidhi nabigeena calayhi salat slam uma intaa kadib tana wuxuu laabay rijlahu lugtiisa waqacad wuu ku fadhiistay weeyaan wactadara wuu istoosiyey xataa yarjac ilaa uu kaga laabto kula cadimin laf la arkaba fii mawduuci booskiisii uma nahada nabiguu istaagay uma sanaca wuxuu ku sameeyey fii rakcati aaniyati ragcada labaad midla dalik sidaasoo kale xataa idaa qaama goortuu istaagay min asajidayn labada sujuudood kabara allahu akbar ayuu yidhi nabigeena sal allah alay warafaca yaday gacmiis ayuu kor u qaaday xataa yuxaadiya ilaa u kala sima bihimaa labadiis muxuuha gacmood ama labadiis calcalood mankibay labis garbood kamaa sanaca siduu ku sameeyey xiina goorta iftataxa uu furfurtay asalaata salaada uma intaa kadib sanaca wuu sameeyey kadalika arrinkaas ayuu sameeyey saasoo kale xataa kaanat ilaa ay ka ahaato alrakcatu racadii alatii taasoo tanqadii fiiha salaatu salaadiis ay ku dib u dhigay saasuu hoosgeliyey alyusra ee badaxdeed waqacad wuxuu ku fadhiistay calaa shiqihi dhinaciisa ay ku fariisay mutawarikan xaal uu yahay mid sinta dhulka dhigtay uma salamahu salaam noqsaday tirmidi ayaa xadii soo saari weyaan xadiidkan marka axkaamti dhan ayaa ku jirta oo salaada ku jirta weyaan axkaamti dhan ku jirta waxaa ka mid ah axkaamta salaada ku jirta waxaa ka mid ah waxaa weeyaan rafcu lyadeynka gacma wax yar sheekh xuseen kaadi waxaa weeyaan rafcu lyadeynka afar xugunaa ku jirta sheekh xuseen u kaadiseed hal mar anamey aan ka dhacay waxaa weeyaan rafca alyadeynka waxaa allahu akbarta kora loo qaaday midda labaadna sami allahuna kor baa loo qaaday soo laba maaha allahu akbar iyo marka la hobani oo rukuucda la hobani allahu akbar gacmaha kor baa loo qaaday marka rukuucda laga soo kici allah akbar kor baa loo qaaday marka afraadoo u dambayso ataxiyaadka dhaxa marka laga soo kaca kor baa loo qaaday afarta meelood ayaa kor loo qaaday wallahu aclam fadal xadiid kun boqol iyo afar iyo sagaashanaad can caaishata waxaa la wariy umumuminiin radi allahu ta anu ardaha qalat waxay tir caaisha kaana rasul rasulka wuxu sal slm yastaftixu asalaat salaadii mid ku furta bitakbiiri allahu akbar walqira'ata akhrin bilxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ayuu ku bilaabi jir nabigeena cai sl slam wa kaana wuxuu nabigeena calayhi salaatu wasalaam idaa rakaca hadduu rukuuca lam yushkhis muusan kor u qaadi jirin ra'sahu madaxiisa oo aad uma taagi jirin walam yusawibhu mana raaricin jirin walaakin bayna dalika arrinkaas arrin dhexaysa ay ahaan jirtay de inuu saas u foorariyo oo saas u qalloociyana ma samayn jirin saas uma taagi jirin marka si dhexaada hoo toosan saas ayuu ka dhigi jir nabigeena alayh salatu slam waayah wa kaana waxay nabigeena cala sl slam idaa rafaca rasahu madaxis marka hor u qaada min ruku rukuucda lam yasjud midaan sujuudin xataa yastawiya ilaa kaga ekaada qaa'iman markuu saas u istaa kadib ayuu hooban jiray wa kaana waxay nabigeena cala sl slam idaa rafaca rasahu markii madaxiisa kor ugu soo qaada min asaajid sujuudi lama sujuuda labaada sujuudi jirin xataa yastawiya ilaa u kaga ekaada jaalisan xaal yimid fadhiyo ninkaa fadhiya ilaa laga dhaha weyaan wa kaana nabigen waxay ala sl slam yaquulu mid yihahdo fii kulli rakcatayn laba rakca markuu tukadaba ataxiyata ataxiyaatu ayuu nabiga akhrin jiray alayh salat slam wa kaana nabigen wuxuu alay sl slam yafrushu mid gogla rijlahu lyusra lugtiisa bidaxda wayansibu ayuu ku fariisan jire nabigeena alayh slam tamidigtana sida caadigu hadda aan samayn ayuu nabiga u taagi jiray calayhi salaatu wasalaam nacam wa kaana wuxuu ahay nabigeena calayhi salaatu wasalaam yanhaa mid reebo oo diido can cuqbati shayطaani shaydaanka fadhigiisa ayuu nabiga diidi jiray calayhi salaatu wasalaam cuqbat shayطaan abuu cubayd iyo keyrka waxay leeyihiin huwa aliqcaau waa inaad salka intaad ku fadhiisato kadibna aad jilbaha kor u taagto saas weyaan mxuu ahaa sida uu nabiga diidi jira ala slam qofka haduusan xanuunsanayn qofka xanuunsan saa u tukan kara oo si kale aanu tukan karin fattaqulah ma stactum qofka caafimaad qaba saas sax ma ah waaye waa fadhiga shaydaan wayanha wuxuu nabiga ka reebi jiray an yaftarisha arajulu rajulka qofka inuu mxuu aha goglado diraacyh labis dhudhun iftiraasha sabci dugaaga iyo mxuu ahaa durjoogta siday u gogladaan libaaxa iyo eyga iyo bisada iyo waxyaabaha saa u dhigtaan oo mxuu ahaa laga soo bilaabo xusulka ama jiqilka ilaa saas loo dhigto ay nabigu didi jiray alayhi sala slam adigoo isla mxu ah, waa sujuudsantahay lama ogola wa kaana wuxuu nabigeena alayh sl slam yakhtimu mid ku gebagabeeya asalaat salaada bitasliimi assalaamu calaykum ay ku gebagaboodi jir salaada weyaan imam muslim xadiis soo saaray markii culimada ay fasirayaan salaada waxay leeyihiin aqwaalun wa afcaalun muftataxatun biاtakbiiri mukhtatamatun bitasliim saasay dhahaan weyaan xadid kun boqol iyo shan iyo sagaashanaad can abi musa ashcri xali radi allahu ta an arda qal wuxu yihi abu muusa cabdullahi bin qays weeyaane ina rasulla nabig al sal slm khatabnaa wuu noo khudbeeyey fa bayana lana wuxuu noo cadeeyey sunana sunanana ama sunatana sunadanagu noo ahriyey noo cadeeyey wacallamanaa wuxuuna baray salaatana salaadanaga faqaala kadibna nabigeen wuxuu yidhi idaa sallaytum war haddii aad tukataan faaqiimuu sufuufkum sufuuftiina toosiya uma intaa kadib liya ummakum ha imaam noqda axadukum midkiin fa idaa hadduu allah akbar yihahda ninka imaamka fakabiruu adinkan allah akbar dhaha waidaa qaala hadduu yidhahda hayri lmaqduubi calayhim waladdaaliin markuu yidhahda faquluu waxaad tidhahdaan aamiin dhah weyaan aamiin taas ayada aamiinta la yaqaana maaha taas ayada waxay qasad aamiintan la rabana waxaa weeyaan istajib wa laba macno kala duwan fashataana bayna mushariqin wa muqaribin tan hadda annago ad aragteen dad ha ay leeyihin qaarkood xataa qaar ha nacam haamiin qaar waxay leeyihin aamiin taas waxay noqonaysaa walaa aamiin albeyt alxaram wa waa qasadki kuwa beytka allow qasda ay noqonaysaa laakiin tan saxda aamiin bimacnaa istajib allow naga ajiib wa marka qofka inuu aad ugu taxadiro weyaan waayahay marka faqul waxaa tira aamiin yujibkum ama yujibkum ha idinka ajiiba allahu alla weyne fa idaa kabara markuu allah akbar yihaahdana warakacu rukuucna fakabiru allah akbar dhaha warkacu rukuuc weyan asaga daba socda ha hor soconina hana la soconina aadna ha ugu dambaynina ee markuu asaga tallaabo qaadin tallaabta kuxiga qaada weeyaan qowlka markuu dhaco qowlka kuxiga adinkana qaada fa ina alimaama imaamka yarkacu wuu rukuuca qablakum eh, hortiin wayarfacu madax ayuu kor u qaaday qablakum hortiin wa qaala wuxuu yihi rasul llahi wuxu yhi sal slm fatilka taas bitilka taas taasay u dhigantaa weeyaan waidaa qaala hadduu yidhahdo samica allahu liman xamidahu markuu yidhahda samica allah laynuu maqlaa wuuna ajiiba liman qof iyo mumin xamida hoose ku mahadiyo faquluu waxaa tihahdaan allahuma allahyow rabbanaa rabbiga nagu laka adi ayuu ku sugnaaday alxamdu mahad yasmacu allahu alla weyna wuu maqli wuu idinka ajiibi lakum adinka fa ina allaha alweyne tabaraka watacaala qaala wuxuu yidhi calaa lisaan nebiyihi nebigiisa carabkiisa wuxuu ku yidhi sal slem samica allahu liman xamidahu faidaa kabara markuu kibaarta allahu akbar markuu yidhahdana imaamkiina wasajada uu sujuuda wasajada uu sujuuda fakabiruu allah akbar dhaha wasujuuda adinkana sujuuda fa ina alimaam imaamka yasjudu wuu sujuuda qablakum hortiin wayarfacu qablakum hortiin madaxu kor soo qaadaya faqala rasul lah wuxu yiri sal slm fatilka taas bitilka taasay udhigantaa weyaan waidaa kaana hadduu ahaada cinda alqacdati fadhiga marka la gaaro falyakun ha ahaada min awali qowli axadikum midkiin qowlkiisa kan u horeeya altaxiyaatu alطayibaatu alsalawaatu lilah altaxiyaatu salaamyaala wاطayibaatu wanaagyaala wاsalawaatu salaadyaalo lilah alweyne usugnaatay wanaago dhan weyan assalaamu calayka nabadgelya dusha hada ayuha nabi nabi allow waraxmatullahi naxariista alle wabarakaatu barakadiisa allahuma allahu calayna cafwan assalaamu nabadgelye calayna wacalaa cibaadillahi saalixiin dushanaga iyo adoomaha loo susuuban dushooda ha ahaata ashhad waxaa marqaadka an laa ilaaha mid xaq lagu cabdinaysan jirin allah laweyne mooyane wa ashhad waxaa marqaadka anna muxamedan cabdu warasuuluh siiqooyin badan bay utixaad kusoo arooray mid muxuu ah marka yadaad hayso ood xifisanta akhri weeyaan muslim ay xadiis soo saaran weeyaan xadii kun boqol iyo lix iyo sagaashanaad can waain mxujin waxaa laga wariyey radia allahu taala arda qaala wuxuu yidhi qultu waxaan la andurana waan eegi oon fiirini ilaa salaati rasulilah rasuulka salaadiisa kayfa yusalii siduu u tukani qala wuxuu yidhi faqaama rasul ayaa istaagay fastaqbal qibla qiblada ayuu qaabilay fakabara allah akbar ayuu yidhi farafaca yadayhi gacmihiisa ayuu kor u qaaday xataa xaadata marka markaad garbaha iyo udinaynku waa saas hadda tusaale ahaan xagee joogaan garbaha maku dhow yihin dhagihi mala siman yihin bis ka hooseyaan ya qaybun ka mid weyaan gamiha kala duwan dadka mot ah garbihi gamiha kala duwan laakiin kolleyba adi intun saan saan dhah garbihina waad qaabilsan tahay dhagihina way jiraan saas wey isdiidda meesha ma taalo qaara marka waxay kuleeyihin saas markay muxuu aha ay dhagihii la aadayaan ma saas ma saas weeyaan ya naam <laughs> waa dadaal baa kata ku naam waa yahay hahay wail ibn xujin waa l an ku noqdo xadiidka radi allahu taala arda qal wuxuu yihi wail qultu waaaanduran waan eegi onaagi ilaa salaati rasul rasul saladiisaan eegi kayfa yusalli suu u tukani qala wuxu yihi faqaama rasulla nabiga lagu istaagay sal alla alay slam fastaqbal qiblad qiblad ayuu qaabilay fakabara allah akbar ayuu yidhi farafacuu kor boo qaad yadayhi xataa xaadata ilaa kala silaan udanay labis dhagood uma intaa kadib akhada nabiga calayi sl slam waxaa weeyaan wuxuu ku qabtay shimaalow badaxdiis biyamiini midigta ayuu ku qabtay midigtii ayaa kor marays weyaan falama araada markuu nabiga doonay an yarkaca inuu rukuuc rafacahuma labada gacnood ayuu kor u qaaday midla dalik saas oo kale uma wadaca kadibna falama rafaca rasahu markuu madaxa kor u qaaday min arukuuci rukuucdii rafacahumaa gacmihi ayuu kor u qaaday mila dalik sidii oo kale falama sajada goorsu sujuud wadaca rasahu madaxiisii ayuu bidalika almanzil booskaas ayuu dhigay falama sajada goortuu sujuudi wadaca wuxuu dhigay rasahu madaxiisa bidalika almanzil booskaas oo min bayni yadayhi labadiis gacmo dhexdooda waa kan gacmo markay saa yihiin wejiga bartamaha ayuu dhigaya booskaas ayuu dhigay weyaan ayuu dhigay waayahay wadaca wuxuu dhigay rasahu madaxiisa bidalika almanzil booskaas min bayni yadayhi labadiisa mxuu ahaa gacmood bartamahooda uma jalas wuu fadhiisay faftarasha rijlahu lugtiis ayuu goggoladay alyusra ee bidaxd ahayd wawadaca wuu dhigay yadahu gacantiisa alyusra ee bidaxda calaa fakhidihi bowdadiisa alyusra ee bidaxda ah waxadda wuxuu waxaa weeyaan kor buu u saaray afuu ah, la simay mirfaqahu xusulkiisa ama jaqilkiisa alayman ee naam waqabada wuxuu marka qabtay intayni laba farood ayuu saa u qabtay intayni waxallaqa wuxuu muxuu ahaa wareejiyey xalqatan wareejin ayuu saa u wareejiyey saas xalqada saas weyaan labada gacmood isku qabtay ayuu saas wuxuu sameeyey sida eh, sifirka amaba eberka oo kale ayuu saa u sameeyey u wareejiyey xalqad ayuu sameeyey wara'aytu waan arkay yaquulu kadibna isagoo lahaa kada sidaas waxallaqa bishrun bishri oo ruwaadda xadiid ka mid a ah, isku xiray alibhaama suulka iyo walustaa fadhaxaadka iyo saas kugu qabtay wa ashaara bisabaabati sabaabadana saas ugu ishaaray dhaqaajintana riwaayada kuso aroortay taagintana riwaayada kuso aroortay labadan isma diidayaan abu daawuud qaarba farta laga jebiyey iyagoo muxuasa u dhaqaajinayan bash inta la qabtaya laga jebiyey abu daawuud tirmidi nasaa-i ibni maajah iyo daarimi meel lagaaga jebin ku dhig meesha lagu jebin dhaqaajin meesha mogta mushkilada fiqixumada dhibkeeda waxaa weeyaan meel haddii aad tagto dadka saas waxay u arkaan dadka qaar markaad masaaidaha qaar ku tukata haddii aad fartaa dhaqaajisa inaad caytamaysa oo ilaahay waa laba iyo toban iyo aad sheegayso oo shirki mushrik tahay kii kula fadhi marka waxa laga yaaba ama kula dukanaya inuu bashkaas iyo markaasoo kale farta taag farta iska jibin ilan maxaa weeye waa iska aad u fudud masale aad u fudud weeyaan marka tan oo ku bannaan tan oo ku bannaanta hada laf abi daawuud weyaan xadiiska xadiis saxiix weyaan baabu takbiiri allah akbarta iyo warafc ilyadayn labada gacmood kor in loo qaado fi liftitaaxi marka salaada la furfuraayo wahayrihi iftitaaxa salaad furfurshadiisa xadiis kun boqol iyo toddoba an cabdilahi bni cumar waa radi alahu taala anhuma qala u abdlahi bn cumar raaytu rasulah bark sal slm ida qaama goortuu istaaga fi salaati salaada rafac yaday gacdiisu kor u qaadi jiray xataa takuuna ilaa ay ka ahaadaan xadow mankibay gelbihiisa siman wa kaana nabigan mxamed sal slm yafcalu mid fala dalika arrinkaas aga xiina yukabiru markuu allah akbar leeyahay lilrukuuc rukuucda wayafcalu dalika arrinkaas yuu samayn jiray idaa rafaca raasu markuu madaxiisa kor u min arukuuc rukuucda wayaquul wuxuu lehi jiray samic allahu liman xamidahu walaa yafcalu dalika fi sujuudi sujuudi markuu sujuuda gacmaha kor uma jirin afarti meelood oon soo marnay intaasun ku ekow xadiid boqol iyo sideed iyo sagaashanaad can abi slmt bn cbdiرaحman wxa wer an aba hurayraa radi aه taala a kan wxu abu hurayra yukabiru mid allah akbar yidha fii kuli salaatin salaad la arka oo min almaktuubaati salaad faradka wayriha salaadda aanan faradka ahayn fii ramaضaan iyo hayrihi ramadaan waxaan ahaynba allah akbar ayuu dhihi jiray fayukabiru markaasuu allah akbar dhihi jiray xiina yaquum markuu salaadda u istaaga uma yukabiru allah akbar ayuu dhihi jiray xiina yarkacu markuu rukuuca uma yaquul wuxuu dhihi jiray samic allahu liman xamidahu uma yaquul wuxuu dhihi jiray rabbanaa rabbiga nagow walaka ayuu ku sugnaaday alxamdu mahad qabla an yasud intuun sujuudin ka hore uma yaquul wuxuu dhihi jiray allahu akbar xiina yahu markuu uhooban saajidan aal iyo mid mxua sujuudsan markuu hoobani saajidan aal iyo mid sujuudsan uma yukabir allah akbar ayuu dhihi jiray xiina yarfacu rasu markuu madax kor u qaada min asujuudi sujuuda uma yukabir allah akbar ayuu dhihi jiray xiina yasuud markuu sujuuda uma yukabir allah akbar ayuu dhihi jiray xiina yarfacu rasahu min asujuud markuu madax kor ugu soo qaada sujuuda weeyaan uma yukabir allah akbar ayuu dhihi jiray xiina yaquumu gortuu istaaga min aljuluusi fadhiga min eh, fi thintayni labada mxuu aha ragca eh, markuu ka soo kacana allah akbar ayuu dhihi jiray wayafcalu dalika arrinkaas yuu samayn jiri fii kulli rakcati rakca la arka xataa yafruqa ilaa uu ka dhameeya min asalaati uu ka baxa min asalaati salaada weyaan uma yaquul wuxuu dhihi jiri xiina yansarifu markuu ka soo gidooma salaada oo salaada ka salaam noqsada waladii alih baan ku dhaartee nafsii naftayda biyadii ay gacanta ku sugan tahay inii aniga abu hurayre ah haahay inii aniga abu hurayre ah ayaa la aqrabakum idinkuga dhowaan badan shabahan oo ekayn oo ekaasho bisalaati rasul rasulka sal sl slm in kaanat waxay ahayd haadihi tanaytu la salaatahu salaadiisa xataa faaraqa dunya adduunyada ilaa nabi ka faaruqa saan uu dukan jiray aan idin dujiye weyaan saasuu dhihi jiray radi allah taala arda xadiid kun boqol iyo sagaal iyo sagaashanaad can ibni cumar waxa lagu radi allahu taala anhuma qawli cbdullahi bn cumar kaana rasulla nabiga wuxu sal slm idaa qaama min arakcatayni labada rakca markuu ka soo kaca kabara allah akbar ayuu dhihi jiray wa rafaca yaday gacmo kor qaadi jiray waa tii haddaan soo marnay booska afraad weyaan abu daawuud waa xadiis saxiixa baabu wadcu lyadayni baabu wadci lyadayni labada gacmood in la saaro fi wadcu lyadayni baabu wadci lyadayni labada gacmood dhigitaankooda iyo saaritaankooda meesha la saari fi salaati salaada xadiidka kun iyo laba boqolaad alxamdu lilah rabi alcaalamiin can abi xaazim waxaa laga wariyey can sahl bni sacdi saacidi wuxuu ka wariyey qala wuxuu yihi sahl bni sacdi saacidi kaana naasu dadku waxay ahaayeen yu'maruuna kuwa la fara an yadac inuu saaro alrajulu qofka rajulkan waxaa weeyaan dumarkiinu ay soo galayaan alyada gacanta alyumna ee midigta ah calaa diraacihi dhudhankiisa alaysar ee bidaxda fi salaati salaada qaala abu xaazim wuxuu yihi la aclamu uma maleeyo ilaa yanmi inuu u koryeela dalika arinka isaga sahl bn sacdin uu kor yeela ilى الnabiy sal اllah alay slam ilaa ynmi laa aclamuhu ilaa ynmi bimacnaa rafacahu ila nabiy sala allahu alayh ali slm nabiga ayuu u sarmariyey oo xadiidka nabigan ayaa sheegay ayuu leeyahay xadiidka kun iyo laba boqol iyo koobaad can qabiisata ibni hulbin waxaa laga wariyey can abihi wuxuu ka wariyay hulb qaala wuxuu yidhi kaana rasul nabig al sal slm yowmuna mid imaam noo noqda fayahudu shimaalahu badaxdiisa ayuu ku qaban jiray biyamiinihi midigta oo bidaxda ayaa la qaban jiri weyaan saas saas waa saa weyaan nacam tirmidi ibn maaja xadiidka xasana saxiix weeyaan can taawusa waxaa laga wariyey mawlana ibn cabaas qaala wuxuu yidhi kaana rasuula waa mursal xadiidka qaala wuxuu yidhi kaana rasuula nabiga wuxu sal slm yadacu mid dejiyo oo saara yadahu gacantiis alyumna bidaxda calaa yadihi lyusra gacantiis bidaxda uma kaana wuxuu ahay nabigeenna yadacu mid dejiyo kaana rasul rasulka wuxu yadacu mid saaro yadahu gacantiis alyumna midigta ah calaa yadihi bidaxta alyusra bidaxda ah uma intaa kadib yashuddu waxa weyaan wuxuu ku adkayn jiray baynahuma dhexdooda isku adkayn jiray calaa sadrihi xabadka ayuu saari jiray wa huwa isagana fi sala salaada isagoo kusugan xabadka ayuu saari jiray saas weyaan abu daawuud waa saxiix laakiin waa mursal wlmursalu min anwaaci aciif baabu ma yaquulu bayna takbiirat اlixraam lakiin adilo kale oo marqaadka ayaa jirta weyaan baabu ma yaquulu bayna takbiirat اlixraami walqira'a markuu allah akbar yidhaahdo iyo markuu akhrinta wuxuu dhihi ayuu baabkan u baabiyay xadii kun iyo labo boqol iyo saddexaad can abi hurayrata waxaa la wariyey radi allahu ta anu arda qal xr abi hurayra kaana rasul rasulka wuxu yaskutu mid amasa bayna atakbiiri allah akbarta wa bayna alqira'ati akhrinta iskaatatan amisitaan ayuu amisi jiray qaala wuxuu yidhi axsabuhu waxaan u malayna qaal inuu yidhi hunayhatan ee xogaha ah kisto ah faqultu waxaan idhi biabi aabbahay ayaan kugu furnay o ummi hooyada yaa rasul rasuulka allow iskaatuka aamusitaankaada oo bayna takbiiri allah akbarta iyo walqira'ati iyo qur-aanka akhrintiisa udhexaysa maa taquulu maxaad tiraahdaa maxaad akhrisaa qaala wuxuu yidhi aqul waxaan dhahaa allaahuma allahayow baacid fogey beynii aniga dhexdaydii o beyna khataaya gafafkayga dhexdooda kamaa baacad siaad u kala fogeysay bayna almashriq walmaqrib qorax u dhaca qorax soo bax intaa siaad u kala fogeysay u kala fogey weeyaan allaahuma allahayow naqini iga nadiifiyo iga daahir min alkhataaya gafafka kamaa yunaqaa sida loo nadiifiyo athawb alabyad marada cad min addanasi wasakh lagaga nadiifiyo allaahuma allahayow iqsil dhaq khataaya gafafkayga bilmaa'i biyo iwathalji baraf buhaari iyo muslim ayaa soo saaray xadid kun laba boqol iyo afaraad can ibni cumar radi allahu taala anhuma qala wuxu abdullahi bni cumar baynamaa goor naxnu anaga nusali aan tukanayna maca rasulilah nabiga aan la tukanayna id qaala rajulun nin ba wuxuu yidhi oo min qowl ka mid ah, a dadka ka mid saxaabadii allahu akbar kabiira walxamdu lilah kaiira wasuxmaana bukratan wasiila allahu akbar alla weyn kabiir xaal u yimid aad weyn walxamdu mahadna lilah alweyn usan kaiiran in badan wa subxana allah alweyne ayaan hufan oo nasahan xumaan o dhan bukratan aroortii wasiilan galabtii faqala rasul lah wuxu yidhi sal slam man ilqaa'ilu kalimata kada wa kada kelimadaas qofkii waa ninke qaala rajul ninba wuxuu yii min qowmi ana yaa rasulla nabiga allow aniga ayaa idhi qaala wuxuu yidhi cajibtu lahaa kelimadaas ayaan la yaabay futixat laha waxaa loo furay abwaabu asamaa samada albaabaheedo dhan ayaa loo balliqay yani waa wax aad u cajaaib badan allahu akbar kabiira walxamdu lilah kaiira wsubxana lah bukratan qaala ibnu cumar wuxuu yidhi famaa taraktuhuna kamaanan tegin eh, eh, mud samictu goorta aan maqlay laga soo bilaaba mud samictu goorta aan maqlay laga soo bilaaba rasuula rasuulka alle yaquul inuu yidhah daalika arrinka isaga oo nabiga oo ammaanta u ammaanay ah, maalintaas wixii ka dambeeyey waxaan dhihi jiray ayuu yuri allahu akbar kabiira walxamdulillah kaira wsubxan allah bukratan wasiila xadiid kun laba boqol iyo shanaad hahy allahu akbar kadib an abi saciid khudri waxaa la wariyey radi allahu taala arda ana nabiya nabigeena sal slm kaan nabigeena wuxuu ahay ida istaftaxa asalaata salaadda markuu furfurto ood allah akbar yidhaha kadib qaala wuxuu dhihi jiri subxaanaka hufnaanta iyo nasaanaanta allahuma aleh bixamdiga mahadda lala qaba tabaaraka smuka magacaada ayaa baraka badnaado qiimo badnaaday wa tacaala jaduka sharaftaada ayaa muxuuha sara martay walaa ilaaha mid la caabudin hayruka adi kaas hore lama arka weyan abu daawuud tirmidi nasaai ibni maaja daarimi waan xadiis saxiixa baabu qira'ati alfaatixati fi kuli rakcatin rakcad la arki in saatixada la akhriya baabkan can ubadat bni saamit waxaa la wariyey radi allahu taala arda ana rasul rasulka sal sl qal nabigen wuxuu yidhi laa salaata salaad uma jirta liman lam yaqra qofkaan akhrinin bifaatixati alkitaab faatixa qofkaan akhrinin hada wallahu aclam wsala allah wslam aleyh rasul mustafa waa inoo